ido aynu cunto bu oy haaduna dabto oo haweenkii nebi maxamed iyo xaasaskiisa uu bahalka cunahaya buuhi calanka iyo ciidanka nabigu u diyaray marnaba inaan soo celinin bu barakatu itibac baa la yihahdaa war ma waalan tahay ba le isaga bakar wuxuu codsaday cumar inuu u daayo usoo reebo soo la tashado cumarna iyo soo reeb ciidankana la dhaqaaq bu toddoba boqol bay ahaayeen tirada u badan toddoba boqol ilaa kun baa la gaadhsiiya wuu socday ubnaa falastiin bartankeed u tagay barakadii waxay ka mid noqotay intuu sii socday qabaailka ridoobu sii maray markaas wuxuu le maxaa ulahaydee nimankii waa jabeen oo nabi maxamed waa dhintay oo meeshii lagu kaa tegay ciidankan socda hadda u duulahaya reer ruom raadsanhaya ee carabba baa wax ku filayna muxuu ahaa ciidankan isnacay ee sanka taagahaya aan carabba ku leexanaynin ee u socda nimanka reer roomedna gumaysan jiray maxay ahaayeen ilaahay baan ku dhaartay dhee intaan waa sariyo lugmaradu weeye waxa ka dambeeya ka daran qaybaa soo noqdayba carabtii qaybaa ka toobadkeeda gaalnimadii oo yidhi intaan laydin soo gaadhin bay abubakr idin soo gaadhin isii dhiiba meeshiiba tego tuuladii aroor buu galay wuu gubay hanaa-in badan ba af ka soo buuxsaday isagoo afku buuxu soo noqday wuxuu kasii qayb qaatay marka dambe dagaalihii lagu baabi'inayo almurtaduun ilahay baa barakeeyey waxaa loogu dhiibay marka waxaa weeyaan ninku marka waxaa weeye mujaahidna waan ahay waxna waa ii dheer yahay walaysa calaykum junaxu an tabtaguu fadlan min rabbikum ninku in cuqdad iyo urugu u qabo qolyahan gaalada loogu dhiibo way fiican tahay su meel ogaga soo haro war qolyihii ree hebeled horaan gaalada aad colka ahdeen ee saqri culigood ka dhexeeya gaalada ahaa hadda kaale ku jihadi laga ogaada waan saan rabo si lagu daray soo nabigu wuxuu ka rabaa ninkan waa nin dhalinyaro ah oo sideed toban jir ah ama toddobiyo toban jir ah horta ma yaqaana cabsi nin sidiisuba mugta duqeydaa fikira sheekh muumin hadd fasafka gala l horta reerkii biilkiisi iyo ah, hawli xisaabti iyo maxaa agoonta maxay ku dambayn doontaa iyo cabdiqaadir reerkii ma ku filan yahay hawlo badan ba tirahaya laakiin wiilkan shan iyo toban loo dhiibo madaxuu dhiibanayaan wax ka dambeeya iyo wuxuu u tixreeyay midna ma jiro usaamatu muzani wiil yar boy waxaa kugu filan nin nimankii la caydhsaday ee gaalada ah reer bani fasaare inay ma filahay mise reer bani sad ba ahayd ee la caydhsaday ansaarigii buu ka istaagay la socday la garab odahay markuu ninkii laa ilaaha ila allah yidhi inii muslim uu iskaga istaagay asagu madaxu qaaday curan igu sirhay intu maanta dhi xakaariyey ya markaan seebta dul qabtay muslim soo boodahaya yani ko asagoo lagu soo tarbiyeeyey diintaani oon shirkiba soo aragba calaa tawxiid buu ku dhashay kuwaa qaaday ayib guriga nabi maxamed buu ka yimid caruurta markaa nool ninka ugu jeclaawa cala ilaaq asaga iyo xasan iyo xuseen iyo dhabtuu saari jiray waa dhunka jira ilah waan jecla jeclo bu ohan jiray taa waa mid midda labaad waa ahalkiisi waa qoyska khaaska ah nabiguna wuxuu jeclaa haduu heli karo ciidan kastoo baxaaya ama camal kasta inuu dhiibo qaraabadiisa ma inaad ku wada ceshata moogtahay dhibkan aad tiraado mxuu ahay somalia kala aado dhibka waa inaad tolka iyo qaraabada aad geliso wey ilmadeerta taana way ku jirtay midda labaad waa nin aanadoon oo aaradoon ah wey aabihii dhiggiisii meesha la dhigay inuu kasoo jawaabo jawaab ka bixiyo jawaab degdeg uu ka bixiyey lagu kala baxay hawshaasay ugu bilaabatay reer ruum waxay noqdeen tusbax la furay warankii usaama suu u galayba waxay noqdeen tusbax la furay marka طalaban lisa'ri abiihi sax wey waa yani bawaacista ama xikamka cilalka ka dambeeyay xilka in loo dhiibo cusaama waxyaaba lagu cileeyey wey lakin nabiga nooma sheega anagu wadaaduhu waxay isku dahayaan inay ku sameeyaan istinbaad oo cilalka ay la soo baxnay xikmada keentay wiil yar oo toddobiya toban jir ah in loo dhiibo muhaajiriin asaabiqun awal u hogaamiyo cilalkii bay rabaa inay baaraan wadaad wax kale maaha qisada usaama bnu zayd in eh, mxuu ahay loo dhiibay ciidanka oo la diray xaafidka aad u sharx fatxubaariga mujaladka toddobaad sabxada toddoba boqol konton iyo sagaal xadiidkiisna waxaa soo saaray ghazwiga usama iyo ciidankiisa abu daawuud iyo axmed iyo ibnu maajah iyo tayaaris fi lmusnad ibnu e, sacd fi طabaqaat bisanadin fiihi dacf lakin ariiq labaad buu leey mursala oo ah saxiixa cinda ibnu sacd fi طabaqaat waana xadid marka xasana weeye wakadalika kana yastacmilu rajula nabigu nin buu shaqa u dhiibi jiray oo shaqaalayn jiray limaslaxatin raajixatin fiihi wey maslaxa markaa ku jirta ninka asaga ah maca anahu qad kana yakuun iyadoo laga yaabo weliba inuu jiro inuu ahaado maca alamiiri man huwa afdalu minhu fi lcilmi waliimaan maca alamiir almafduul amiirka laga fiican yahay waxaa ku jiri kara ciidankiisi iyo dadka mas-uulka y naasaa ka qiimo badan min xayu alcilm waliimaan diin ahaan iyo dhaqan diimeed iyo aqoon diineed diineedba ninka fiican baa jira laakiin ragga hadda eh, la socda mxuu ahaaye amiirka u yahay usama iyo camr nacaasba boqol kiiba sagaashan sagaal ka aqoon badan yihin wayna ka diin fiican yihiin laakin hawsha hadda aynu rabno waxaa weya cadow yaa kaa xajin kara hawshan yaa ku fiican maanta yaa aara goosan kara wey inta baad eegeysa hawshan hadduu marba isagu ku fiican yahay cilmiga kale diinta kale waxaan leenahay u yarkaadiya kanaa maanta idinkaga fiican waa maslaxa muaqata ee maslaxa daa'ima ma ah xil kasta marka maalinkaa la taagay ninka ugu haboon waan udhiibaynaa hadday doonto hadda kadibba xeelka kale asagu ha u qalmi waaye saasa hawshu markaa ku soconaysa wahaakada kaana abubakar khaliifatu rasuulilah abubakrna dhaqankaasu isaguna ku socday radia allahu tacaala canhu maa zaala muusan ka zuulin yastacmilu khaalidan fii xarbi ahli ridda khaalid eh, abubakar sidoo kale u isticmaali jiray dagaalihii murtadiinta iyo mutanabi'iin iyo maanici zakaa ninka ugu daraa ee nimanka kala gaabshay bu ah weliba abubakar waa ka daray oo markuu bil joogaba isbuuc laba isbuuc waraq buu qori jiray yaa khaalid nimanka mutanabi'iinta iyo murtadiinta ah, gacan adag kuma qabatid baa soo gaadhay nimankan nafarha sii daynin maxbuuskooda ma laha mani madaxa ku dhufo isagoo marka maal intuu qolyo gebagabeeya intay dagaalama u dhasha dhigto maxaabiis un u hayo waxay u timi waraaq uu soo qoray abubakar u timi loo keena markaba nin ordahayo nimanka waxay ka dacwanhayaan khaalido waa gacan adag tahay inaad wax disho dhiig daadaysa mooyaan maslaxadaan ma taqaanid balaayaa tahay soo reebo wacma wacan dadka waa la kala reeba rag waa dagaalamaa haddii laska reeyana waa laska iska waa ma wacan dadku kala walaalka wuu akri u furay akriya walaada abubakr anaa waxay ga sheegaysaa abubakr tiisa akriya bu abubakr baa la daba taagnaa nimankaasi waa inaad idhanka usibto marka wacdaru ku dhigay maa zaala yastacmilu abubakr khaalidan fi xarbi ahli ridda wa fi futuuxi اlciraaq furashadii ciraaq washaam wa badad minhu waxaa ka oo ka dhacday eh, khaalid xataa fi fii khilaafti abubakr u jeednahay hafawaatun surmaseegtooyin ilduuf kufdimo dhowr ah kaana lahu fiiha tawiil tawiil buu lahaa maalik nuwayre qisadiisii iyo dhowr dhacdoo dhacay ayaa marka jirtay oo markaas uu ku ijtihaaday bitawiilin saaiq kuna khaldamay waxba hadda kusii xalaalan mayne waqad dukira waxaa la sheegay lahu likhaalidin loo sheegay buu hi canhu can khaalid anahu kaana lahu fiiha hawan waqad dukira lahu abu cafwan waqad dukira lahu liabi bakr waxaa loo sheegay canhu can khaalidin looga sheegay annahu kaana lahu fiiha fi lumuur hawluhu ku khaldan yahay hafawaadkaas fiiha fi lhafawaad hawan inuu rabitaan iyo shahwo ay qaaday naftiisu waxay damaacid inuu ahaa oo tawiil saaqa uusan jirin oo shaydaan ku xambaaray baa loo sheegay falam yaczilhu min ajliha wamaca maca dalika isagoo lagu diray oo la hawshaan kumuusta ijtihaadine waxaa qaaday xoogo damaaci adduunyaa galay gabadha quruxsan buu u bogay ninka maalig nuwayra hadda ka hor isku dhaceen ayib waxaasa lagu akriya ma bixin bal catabahu calayha ku canaantay ugu canaantay iska ilaaliba mar damba ha u noqonin hawshana wad iska dhici gaalada muxuu saa u yeelay lirujxaani lmaslaxati maslaxada khaalid uu ku jirta iyo hogaankiisa iyo ciidankiisa iyo aqoonta dagaalka uu leeyahay baa ka xoog badan cala almafsadati fii baqaa'ihi mafsadada ka iman karta aduu xilka sii hayo ayaa yar waxaase badan maslaxada ku jirta inuu mas-uul sii ahaado raggii aad u daba istaagay abubakar ku canaantay waxaa ka mid ah cumar ninkan cazil meesha ka saar anigu maalin haddaan tala qabto bu khaalid waa cazilaya la soco isagoo nool budhija waa cazilanya abubakar nool budhin waa cazilaya haddaan anu tala qabto maalin maalmaha kamid ah haddaan ama lagu soo aadiyo khaalid waa cazilanya waxaa kaloo usii kabageliye inuu cumar cazilo khaalid yacni khaalid waxaa la aaminay dagaalu galo inuu ninka in lagu jabahayo dagaalku galaba gala waa jabaysa nin hooda leh oo guushu ay la socoto oo shimbir leh oo barakaysan baa laga aaminay ma khaalid bad haa iska da kuwaas jabe kuwaas waa jabee ciidanka yaa hogaamiyey khaalid kuwa magdheer ba dhexlahaya warqanimada doonta yani waxaa soo galay shacabkii caqiidadii baa dhaawac gaadhay marka cumar asagu tiis waa gaari doonaa wa ana hayrahu hayra khaalidin lam yakun uusan hayn baa ku kaliftay abubakar inuu casili waayo lam yakun yaquuma maqaama maqaama khaalid nin booska khaalid buuxin kara ayuu markaa ka waayay weliba xilligii la tagnaaye khatarta ahaa liana almutawali lkabiir ninka madaxweynaha almutawali ninka xilka haya alkabiir ee marka caamka ah idaa kaana khuluquhu dhaqankiisu hadduu yahay yamiilu mid u leexanaya ama u janjeersanaya ama u badan ila shiddati adayga iyo kakanaanta iyo qalafsanaanta fa waxaa haboon an yakuuna khuluqu naa'ibihi ninka ku xiga ama wakiilkiisa ah inuu noqdo yamiilu ila liini idinka ga fiican ba lagaya angu anigu saas ii qorahaya dhib almuhim ninka madaxweynaha ama mas-uulkii caamka hadduu yahay nin qalabsan nin qalabsan hadduu yahay waxaa fiican ragga asaga ku hooseeya ee ku xiga inay noqdaan niman dabacsan hadduu asagu dabacsan yahayna waxaa fiican inuu noqda ninka muxuu ahay ra-isul wasaaraha ama naaibka ama ku-xigeenka ama abaanduulaha ama gaashaandhigga inuu yahay nin adag abubakar kaana la yina khaalidna kaana qawiyan haliida isku gee marka yatacaadalaan baraka kasoo bixiya khayr cumar asagu nin adag buu ahaa khaalidna waa adag yahay bir bir ku dhufo marka waa eber wey yani maslaxada noocaasa waxaa tilmaamay ibnu taymiyan ka faidaysan raxmat llahi tacala aleyh hawshaasi asagaa baraarujiyey fiqi inuu ilahay siiye buu ahaa wa idaa kaana khuluquhu yamiilu ila liid oo sida abubakar oo kale ah fa waxaa haboon an yakuuna khuluqu naa'ibihi ninka asaga ku xigay wakiilkiisa ama mas-uulka ah inuu noqdo yamiilu ila shiddati mid dabeecadiisu ay adag aday ku dhisan tahay aduu ummadda xumee ma ah laakiin waxaan waa fitr waa waa khilqi wey ilahay baa shamaaishan bixiya iyo makaarimtan bixiya nin baa wuxuu u abuuran yahayba inuu adag yahayba sidiisu iska kakan yahayba laakiin wuxuu ku qabirhayaa bicilmin wa xilmin wa diin ninna waa nin dabacsan oo layin ah ku hinqanaya bidiinin wa iimaan marka labadaa marka la daro waxaa ka dhici tacaadul muwaasana mucaadala fiican baa ka soo bixi hadii marka layin layin loo geeyo dacfi baa ka soo bixi haddii shadiid shadiid lagu darana qahar iyo casfi baa ka soo bixi iyo cunfi lama raba hadi waxaan rabnaa marka an nakuna aqwiya min ayri muxuu ahaayey min gayri cunfin baan rabna inaan noqono waa inaan noqona dad muxuu ahaaye layiniin ah min gayri dacfin hawshu waa inay marka sidaas isu ceshata la rabaa maxaa saa loo yeelay liyactadila amru buuri say xaaladu iyo dawladda maamulkeedu dhexdhexaad u noqdo walihaada kaana abubakr sidiiq yuhiru doorhay oo door bida u jeclaa asagu istinaabata khaalidi khaalid inuu wakiil ka dhigto howlaha milatary u dhiibo wa kaana cumar khataab wuxuu ahaa asagu yuhiru kii doora ee doorta casla khaalidin buu doonahay asagu wa abi cubayd bn jaraax isagu wuxuu jeclaa oo doonahayay in khaalid la cadilo abaa cubayden lagu bedelo lianna khaalidan kaana shadiidan ka cumara khaalid nin adag buu ahaa sida cumar oo kale ah waaba cubayda kaana layinan ka abi bakr fa kaana alaslaxu midka suuban wuxuu ahaa likulli minhumaa min abi bakr wacumar waxaa u suuban an yuwalliya inuu talada u dhiibo man wallahu cidduu u dhiibay abu bakr yuu u dhiibay khaalid huwa alaslax cumarna yuu u dhiibay abaa cubayda huwa alaslax lianna cumar kaana shadiidan abaa cubaydan layanan ba isugee khayr baa ka soo baxay liinkii ku jiray abaa cubayda waxaa soo yar qaadahaya oo soo baasinhaya adayga ku jira cumar cumar adayga ku jirana waxaa qab jebinhaya oo xoogow kaarka ka dhigahaya mxuu ahaay linka ku jira abaa cubayd nafs shay marka waxay noqonaysaa xoogow weligiin hawshan dhadhexaadkaasi ku socotay waa nabigu soo mara habeen abubakaro tukanhayo hoos qur-aan u wada tartiib qur-aan akrinayo na wuxu ya irfac min sawti haddana wuxuu maray cumar oo tukanhayo dhawaaqahaya oo cerka ku tolay codka na wuxu uhi yaa cumar ikfid min sawtik waa salaatuleyl bilaal buu haddana maroo tukanaya gurigiis oo intuu ka bilaabo suurat lbaqara ilaa biran isku laba haya laba aayadoo ali cimraana laba huud ah, laba ancaama ah, laba acraafa ah, hal muxuu ahay muxuu ahay birabinaasa mid cama ah buu gelinhayaa nabigu waa dhegaysta la yaab wuu ka tegey markay salaada dhamaysteen buu yihi abubakarow adoo tukan baan ku maray hoos baad u hadlaysa codkarka u qaa markaa tukanaysa xogow wuxuu hi yaa rasuul allah laqad asmactu man naajayta buuri allihii aan la kooda hayay baryahayay waa imaqli hayay buuri wuxuu waa runtaaye laakiin sunno weeye kor u qaad mar haddaad salaataliil tukanayso qiraada kor baa loo yar qaadaa cumar baa le aduu maxaad u dhawaaqaysa oad af u dhawaaqaysa maad hoos u dhigto codka wuxuu uhi uuqidu lwasnaana wa adrudu shaytaan waa nin dagaal ku jira asagu sidiisuba ruuxa hurdaysan ee lulmaysan baan toosin bu i ee aan cibaadaysanayni shaydaanna waan bacsan hayaabu nabi waa runtaa laakiin codka xoogow si dhanka yar gaabi ummadda haqaxinin bilaal bale adigu qur-aanka maatoos u wadid oo suura suurad u wadid waa waxaanaad isku isku labaysa mushakalka ah mixirkan muxuu ahaa wuxuu ui waa kalaamun ayibun ajmacu bacdu bibacdin buur qur-aanku waa kalaam fiican buur marka waan isku laba hayaabu malab malab lagu daray muu kaso malabn ma aha nabi maamed faraha ka qaad bu nabigu intuu qoslay bu khayr allah ku siiy yani nin walba dhaqan bu iska laha qaab ba ilahay u abuuray subxaanau xadiid xasan oo sugan weeyo asalkiisu abu daawud soo saaro ya <clears throat> ilaa anuu aan ka dhaco waxba kaa socon maayo hawsha iyada liyakuuna su u amruhu amru e, axadihima ama amru kuli waaxidi minhuma muctadina mid dhexaad ah wayakunu bidalika min khulafaa'i rasuuli marka wuxuu noqon hayaa khulafadii nabi maxamed mid kasta ka noqon nabi maxamed marna wuxuu ahaa nin adag oo haliid ah cinda mujaabahat اlkufaar wاlacdaa layinan sahlan raqiiqan latiifan liwliyaa'ihi wa axibaahi yuu ahaa yani waa laga rabaa nabigu marka labada khulba waa laha dhanka marka laga fiiriyo waa dhagax bir wey gaala marka laska dhicinayo dhan kale waa nicmo iyo janno wey bini aadamku marka in laga helo labadaa khuluq waa adag tahay haddaan ruux bini aadama oo hayr alambiyaa ay adag tahay in laga helo labadaa khuluq oo kulmisan waxaa marka ad samaynaysaa ruux kale ad isku dhamaystiri waxa kaa dhimay nin kale ad ku buuxin ayib waxa kaa maqan nin kale ad keenaysaa ayib saasay ku socon buuri wabidalika yakunu min khulafaa'i rasul aladi huwa muctadin rasulka dhexdhexaad buu ahaa xataa qaala rasul sal slam ana nabiy raxmati wa ana nabiy lmalxama anugu waxaan aha nabigii naxariista dabacsanaanta ludfiga dhimrinta dhanka kale nabiyulmalxama nabiy lqitaal nabiga dagaalkan ahay ayb dadka waa naqaanaa in gacan loo goglo ruumad in loo dhigaan waa naqanaya raran warku waa saas gacantaana inaan kuu gogollo waa naqaanaa haddaan muslimiin nahay marna raran iyo ruumad baan kugu fadhiisanaynaa jaxiim laa yutaaq ba mar lagugu sii dayni maa naxariis baa lagugu sii daynaya islaamka hawshaa iskale nasaara maxay yidhahdeen ninka ku dhurbaaxa kan kale u dubay dheheen muslimiintaa u tegey fooday geliyeen way la dagaalameen war awa hawlihiina qawaacidiina awa ma waa la iska celiyo ade kuma taalla diinta iska celini kutubtiin iyo bibalkiinu in ruux layska celiyo kuma qorre maxaudan leedihi waxaan jirin wey waxaan jira idan in labada xaal lagaa helo adduunka o dhan baa ku taagnaa maalinkii mid laga waayo oo naxariis basa noqoto iyo muxuu ahay layin basa aad noqoto waa lagula qahayaa laa takun layinan fatubtalac warka carabta wey xikmada qiimaha badneed layin ha noqoni waa lagula qahayaa sulq waa lagu dirhayaaba haddaad noqoto markaa mid adag oo khaliid ana fatugsar waa lagu kala jebin hawl khatar laakiin haddii laisku dardaro wax dhiba male wa qaala nab u ana daxuuku lqataal ana daxuuk anu nabiga qosalka badan ee muusadaan ahay ee daxuukun liwliyaa'ihi qataalun alqataal dagaalka badan ee wax baabi'iya ee gumaada qataalun liacdaa'ihi ruxamaau ashidaau cala lkufaari ruxamaau baynahum oo kale wey acizatin cala lmuminiin acizatin cala alkaafiriin adilatin cala lmuminiin yani aayadii qur-aanka waxay sheegeen buu nabigu xadiid ku shegay xadidkan ma helin isagoo <clears throat> marfuuca ma helin oo saxiixa waxaa in badan wuxuu ku sheegay sheekhu kutubtiisa sida saar maslka waa ku sheegay daru tacaarud caqli wanaqli wuu ku sheegay minhaajka wuu ku sheegay ibn اlqayim fi kitaabihi hidayat اlxuyaara wuu ku sheegay fi zaad اlmacaad buu ku sheegay ibnu kahiir fi tafsir buu ku sheegaa alimaam dahabi fi taarikh mujalad koobaad sabxada shanaad wuxuu yidhahdaa jaءa fi bacضi اlaahaari canhu anahu qaal ana daxuuk اlqataal waxaa soo saaray abu nucaym fi dalaail baa aarkan soo saaray bisanadin daciif mursal ah wa fiihi ibnulahiica ku jira marka ma helin meel kaloo inta aan ka ahayn adaxuuq nabiga mursoodka badan ee qosolka badan wey intaad marka aadaad hadda igu celinaysa hawsha igu soo celinaysa alqataal xaggana dagaa dagaalamo wey alqataal waa kairu lqitaal kairu lqitaal wa kairu lqatl daxuuqna waa ruuxa mursoodka badan ruux qosloo bashaashan ahay weeye markii loo baahdana qabiid ah baad fahmaysa adugu mogtahay ayb wa ummadiisuna wasatun dhexdhexaad weeye qaala allahu tacaala fiihim wuxuu ka yidhi ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum sifadaa nabigu uu sheegtay ayib wada socota ayaa ilaahayna ku tilmaamay atbaacdiisii iyo muslimiintii ashidaau niman ku daran weeye cala alkufaar gaalada ku daran yihiin ruxamaau baynahum ibnu taymiya wuxuu ka qaliya uu ka hadlaa wuxuu hi waxaa jira baryahan dambe qolyo ashidaau cala lmu'miniin ruxamaau lilkaafiriin baa jira buuhi niman awoodooda iyo caqligooda iyo naqdigooda iyo ceebeyntooda iskugu geeya muslimiintaa jira buuhi gaal markay arkaanna soo goojinhaye sida hal abasaxa goojin baa jira buuhi wa haaulaai hum lkhawaarij buuhi khawaarij waxaa lagu yaqaanaa buuhi mxuu ahaaye yaqtuluuna ahla alislaami wayadacuuna ahla awthaan qolyo wahaabiya oo salafiya sheegta waxaa jira suufiye ka hadli mahayaan oo shiica ka hadli mahayaan oo raafida ka hadli mahayaan oo zanadaqa ka hadli mahayaan oo gaalada adduunka qabsatay ka hadli mahayaan fasbir weeye haddii doonaa lawyaha qabsaa lagu yidhaahdee laakiin maalinkii nin salafi ama nin mujaahida wax yar ay ka dareemaan way xaqiiqan hayaan qawlahay abuur ka sii dayn indhahay caddayn shuغluhum ashaaqil hajiiraahum waxaa weeye aلطacn fi lmujaahidiin dhabar jebin dad noocaasaa jira cunaabta iyo dhibka dhibkooda keliya wuxuu ku wajahan yahay cala muslimiin gaalo waa ka nasatay nimanay gaalo ka nasatay oosan wax daba aysan ka dadanaynin oo waxaa jira muslimiinta ciqaab ku ah oo culaab ku ah dadka noocaasa iska ilaaliyeen wa qaala tacaala adilatin cala lmuminiin muminiinta u dabacsan oo u dulaysan oo u latifan acizatan ku kakan oo gob ku ah cala alkaafiriin walihada ha inoo sheego insha allahu tacaala wabilahi towfiiq eh, su-aasha koowaad saiku wuxuu leeyahay eh, ka waran dadka mujaahidiinta ahaya ayagoo ku andacoonaya waxay la dagaalamaan reerkanaga ama reerkanaga ayay laayeen bismi llah su-aashaasi waxay la tahay jawaab oma baahno waad ka garanaysaan jawaabteedu eh, mujaahidiintu hadduuba qira inay mujaahidiin yihiin maxay reerkiisa u laynhayaan so in la isweydiiye ma aha mar haddaad tiro waa mujaahidiin oo ismigii sharciga aad tiisay wuxuu ereygaas ama mustalaxa keenayaa dad wanaagsan oo qiimo badan inay yihiin oo dadkii ilaahay dilayay ay dilhayaan kuwii uu rabbi yidhi daayana ay daynhayaan haddayse dhacdo in qoyskaadii ay la dagaalameen bal qoyskaadii wuxuu yahay hala qiimeeyo qoyskaadi hadday dagaal muteen oo dagaal sharciga lagu qaadayna waa khayr adugu inaad ku taageerta lagaa rabaa iyagana adaa waxba ka sheegin hadday khaldameen mujaahidiintuna haddii khaladkay soo cadday waxaa tiradaa dembigaasay galeen ruux macsuumu dami walmaal bay ku xadgudbeen dhibkaasay geysteen tana marka waa laga xaali oo xaajiya geed bay tegi iyo culumo inta intii laga gaadhayo inaad mujaahidiinta wax ka sheegto durtaay ma banaano alimaam badrudiin bin rushayd alxanafi fii kitaabihi alfaad lkufr wuxuu ku sheegaa dadka mujaahidiinta dure ee wax ka sheega haaliban way inxiraafaan khaatimo xumayna ku dhintaan su-ul khaatima baa looga baqahaya hala iska ilaaliyo dadkaas naftoodii iyo xoolahoodii iyo dhiiggoodiiba ilaahay darti u huray ihadhiyo habeenbaa cabsida ku baryahaya maray cadow cabsiyeen mar la cabsiiyo maray gaadanayeen mar la gaada ah faraha laga qaaday aan lagu xadgudbin ninka wax ka taban hayana si cilmi ah oo cadaalad leh oo insaaf ah oo masaalix mafaasid la qiimeeyey hawshaa u galo o bilahi su-aasha wuxuu leeyay saailku sheekh eh, shahaadada haddii eh, ambiyada daraja ahaan ay maxaa la yihahdaa darajadii nebinimada ay leeyihiin eh, maxaa looga fadilay cilmiga jihaad manaa xadiidkii aada akhriday waxaa ku jirtay in ay dad ambiyadu la leeyihiin eh, darajo shahiidka maxaa la yihahdaa kaamil iman bismillah <clears throat> masalada ku saabsan jihaadka iyo cilmiga nusuustu waxay u badan tahay in jihaadku khayr badan yahay cilmiga marka laga hadlahayo cilmi baa ka fadli badan jihaad wax aayado qur-aan oo sheegtay iyo xadiid iyo ijmaacu lumma iyo qiyaas saxiixa ah midnaba u garan mahayo culummadu laakiin markay ka hadlahayaan jinsul cilm iyo jinsul keebaa fadli badan bay xogu muqaaraneeyaan si ijtihaad ah culamo qabto waa jiraan marka kor laga fiiriyo jihaadka kor marka laga qabto oo jihaad jihaad ma tahay la yihahdo oon hoos loo degin cilmi ow cilmi ma tahay in la yihahdo oon hoos loo degin cilmigaa fadli badan wadaada qaba waa jiraan jinsulcilmi waa fardu cayn jinsuljihaadna waa fardu marka jinsi laga fiiriyo iyo jinsi lasu eego labada farducayn cayn wey sida uu taxqiijiyey marka jihaadka laga hadlay alxaafid bn xajar fatx ilbaari mujaladka kitaab ljihaadka bilowgiisa ka feeriye mujalad asaabicuna baan filahaya taqriiban ama saadis alimaam ibn qayim fi zaad lmacaad mujaladka saddexaad taqriiban bilowgiisa ibnu taymiya kutubtiisa jinsu ljihaad fardu cayn wey ruuxa bini aadamka inuu jihaado waa mutacayin ima bimaalihi wa ima binafsihi wa ima biqalbihi bicilmihi bira'yihi bitadbiirihi jinsu ljihaad waa fardu cayn wey jinsulcilmina waa fardu cayn laakiin marka hoos loo dego cilmiga marka hoos loos loosoo dego cilmi oo dhan fard ma aha sunuu noqon hayaa marna jaa-is buu iska noqon marna fardu cayn buu noqon haya waxaa cilmulxaalka loo yaqaanee marka adiga shaksiyan ku haysta ayaa waajib ka ah qur-aanka marka loo yimaado faatixa keliyaa waajib ka ah inaad barato adig fardu cayn kugu ah faatixa keligeed faatixa keligeed axmed bn xambal baa wuxuu ku daraa wasuura ina actinaa raytlha lagu dar leeyahy ibnu xasm iyo keyrkii wasuurataani noocii dooni ha noqdeen baqara ha noqoto ama brabnas ha noqoto bimacnaa salaada waxay ku asaxdo oo faatixo ah baa yaa qur-aanka farducaynkaaga barashadiisu cilmiga marka laguu sheegay kale muxuu ahaa haddii qur-aanka kitaab ullahi subxaana wa tacaala oo aslulculuum ahaa oo asaaskii bidaayaday ahaabaa la yidhi waxaa waajib ka ah oo farducayn ka ah in la barto alfaatixa biijmac wa suura thaaniya biikhtilaaf cilmiga marka aad ka fadli jihaad muxuu ahaa soo in la isweydiiye ma aha marka loo yimaado hoos loo soo dego kolba camalka markaaad bilaabayso wixii ku aadan inaad barato waa fardu cayn zakaad xoolaad yeelatay zakaad kugu waajibtay cilmu zaka inaad barato fardu haddii aad kari weydo inaad cid weydiisaa waajib kugu ah ima bitacalum ima bisuaal baa ku saaran qasama in aad barato bisuaal baad ku ogaan kartaa haddii aad xajiyi cilm اlxaj cilm اlmanaasik hawlo noocaasa ayaa fardu cayn ruuxa muslim ku ah culumta marka iska waaweyna caankee usuululcilmi loo yaqaan inay xaaraan tahay zinadu in beentu ay xaaraan tahay dhiigga muslimka inuu xaaraan yahay ilahay inuu keligii yahay shirkigu inuu muxaram yahay masaa'ilka aynu soo odhan jiray ruuxii ku khaldamaayey looguma cududaaro bijahlin keligeed baa farad ah hawshaa waxaa faahfaahsho si fiican u sharxay alimaam ibn cabdilbar fii kitaabi jaamic bayaan fadli cilmi wa fadli jaamic bayan cilmi wa fadli buu kaga hadla muqadimada hore kaga hadla usuul cilm oo hadda barashihiisa lagu mashquuli oo jihaad lagaga mashquuli anigu ma ogi haddiise loo jeedo dalabulcilmi iyo cilmi barashiya xalaqaad hala fadhiisto si mujtahidiin loo noqdo midkaa asagaa biijmac lmuslimiin jihaadka ka fadli badan ee kifaayiga ahaa ama dheeraysiga ahaa ama tatawuca ahaa aan loo jeedin masaa'ilkii asalka aan loo jeedin waxaa weeyaan biijmac lmuslimiin waxaa fadli badan jihaadka fadli badan jihaadka marka la qiimeynhayo iyo cilmigana waa markuu jihaadku fardu kifaayah hadduu fardu cayn noqdo bacda tawxiidi billaahi wax ka fadliba ma jiro xata salaa hadduu fardu cayn noqdo jihaadku bacda tawxiidi billah bacda aliimaani billahi subxaana wa tacaala wa rasuulih wax ka fadli badan ma jiro waaqic haddii loo soo dego cilmiga nadariga ay moogtahay inaad ku noolaato muxuu ah khayaal ma fiicno waaqaceenna aynu ka hadlayno waaqacaynu joogno dhowr boqoloo sano ka hor buu jihaadku fardacay noqday xataa sheekh albani oo ragga jihaadka oogu daraa ah ee loo uun weerari jiray uu gaadhay yahuudda falastiin joogta haddaan lagu xoraynin muslimiintoo dhanba waa aathimuun liana aljihaada asbaxa farda cayn reer falastiinna ma awoodaan inay iska xoreeyaan idan falmuslimuuna جamيiعا aثimuun xatىa ykriju الyahuuda min فalsطin fي tacliiqi calى طaxaawiyu saa ku leeyahay kitaabka yarka ee tacliiqaadka u saaray waaqع hadda aynu marayno in la isaareeyo masalaة اlcilmi iyo masalaة aljateba fadli badan iska masail اجtihaadi ah ma wanaagsano leanna tahbiit bay keenaysaa oo ummaddii in hubka laga dhigo wadaadihii muxuu ahaaye in horaanba ninkii doonahaya malmal cunsanaa in uba fariino bidix ka baxo waxaan ku mashquulahayaa eh, eh, cilmi barasho cilmiga eh, waajibka ee farducaynka ah fi jamiici masaa'il diin fii yowmayni baad ku baran kartaa anaana kuu ballan qaaday arrintaa iyada fii yowmayn cilmiga wadaadu yadaan waa farducayn ee jihaadka lala muqaaraneeyo khilaala yowmayni baad ku baran kartaa ayi mas'ala xajka ninka hadda doonahaya soomaaliga ah laba cajalo shamal duuy soo qaata wuu dhegaystaa hore u dhaqaaqa yakfi ku filan ninkii masaa-il doonaya cajaladii culimadu doon duubeen buu qaataa kadibna as'ilo ka soo celiyaa way ku filan tahay nin kasta mujtahid baaqica oo baaxisa bala ka dhacday dhah cadayna kama rabne xoogo waxaan ka doonaynaa waajibkuu ku qumeen ma og iyadoo sidaa tahay haddana in mujtahidiin la helo oo cilmigii la barto waa waajib diina ah laakiin hadday jihaad farducayn iyo cilmi isqabtaan aljihaad huwa lmuqadam cilmiga aad sheegaysaana loo fadhiisan mahayo adoo xabad rida lagu barahaya arday baad heli sheekh baad heli aalib baad heli idan marka waa in xarbi la oogo bayn aljihaad wاlcilmi meesha maba taalaba insha allahu tacaala waana masale iska ijtihaadiya idinku marka waxaa laga yaabaa su-aasha inay daba joogto sheekh maxamuud ba habeen dhaweyd ka hadla lagu yihi masalada inkastoo aan dhegeysanin marka wadaad kasta markuu muxaadareeyo wixii aduu aad dhibsatayd qaadan weyd inaad wadaad kala weydiiso waa laga wanagsan yahay bay keenaysaa marka haddii ay kuu cunumi weydo adugu wadaadaha si khaasa u weydiye oo cidda kale ku kalsoon tahay ama adugu baar hadaad ardayda dhaaliba wax garanaya adugu soo baaro ama si khaas u weydiiye meelaha maxaafisha iyo as'ilada noocaasa ee keeni karaa in xarbi daakhila u bilowdo hala joojiyo bilahi tawfiiq marxaba sheekh ayaa waxay leeyihiin kuwa soomaalia bismi llah eh, waxay la tahay masaladaa dhowr goor baynu ka hadalnay in la soo celceliyana ma fiicno khawaarijtu waa tuhmo iska diyaar ah oo nin walba xaqan u istaaga la saaro dusha laga saaro hadda ka hor mar baan tilmaamay alimaam axmed xambal imaam ahli sunna waljamaaca in lagu yidhi khaariji wey waa khaariji rag culamo oo saaxiibadii ah ayaa waxay ku yidhahdeen axmed xambal wuxuu doortay madhab alkhawaarij waxayna ku qoran tahay qadiyadaasi fi kitaab asunna liabibakr alkhalaal bay ku qoran tahay waxay ku qoonsadeen mawqifku uu ka istaagay masaladii khalqu lqur'aan ila wuxuu axmed soo istaagay ninka yidhahda wa jamaaca min asalaf maca wa ijmaacu lfuqahaa wuxuu soo istaagay ninka qur-aanka yidhahda waa makhluuq inuu gaal yahay dhiiggiisuna banaan yahay hawshiiba ku adkaaday oo lagu garaacay oo lagu dilay oo uu ka dhaqaaqi waayo marka waxay dhaheen ikhtaara madhab alkhawaarij fahuwa yukafir lmuslimiin bimas'ala ijtihaadiya bay yidhahan qur-aankan aan ku cadday markii loo sheeg wuxu hi haulaai qawmu suu ha laga hijroodo ha la gooyo kuwa ha laga carara ma mas'aladan bay leeyihiin bu ninka qaata waa khaarij marka tuhmadan waa tuhma iska diyaar ah oo lagugu dhajinhayo amed axmed ibnu taymiya lagu yidhi sheikh lislaam ibn lqayim baa kaga calaacalay anuniya alkaafiya ashaafiya falintisaar lilfarqati naajiya buu kaga hadlay dhowr bayd ilaa labaatan bayd kaga hadlay in lagu dulmay oo dhib loogu geystay in la waa khaariji shaxaab duhaabaa meeluu ka maro waaya nafta loogu keenay idinku waagaad soo baxdeen ad soomaaliya timaadeen khawaarij baad ahaydeen aminkana suufiyadu waxay idinka aaminsan kulligiin wahaabihii oo dhan ama adugu xabad xabadhrudo mujaahid noqo ama hudu xila irmaanaysa noqo oo islaantiisa ku jahaadaye nooc caddooyina noqo niman baa inaad khaariji tahay oo gaal tahay oo dhiiggeedu bannaan yahay qaba ama nairobi fadhi ama alaska joogaaday ku taalla marka waxaabaaha ishaacaadka dacaayadka noocaasa waxba tari maayaan khawaarijta usuul bay leeyihiin qawaacid bay leeyihiin muctaqadaad bay leeyihiin furuuc bay leeyihiin waa la yaqaanaa hal mas'alo waaxida ah oo nimankaasi mujaahidiinta caalamka maanta ka dagaalama kuwa soomaaliya joogan ay kamid ka yihiin oy khawaarijnimo loogu sifayn kara hala keeno ishaacaadku ma fiicina moogta mithaal baa la keenaa toban jeer baadna weydiinaysaan maalin kasta khawaarij wey khawaarij mithaal ninka su-aasha keena ha istaago oo hal mithaal hanoo sheego markaasaan ka dhaqaashaynahay laakiin khawaarij weeyaa la yidhi waxaan leenahay ma aha waa ahlu khayr mujaahidiin weeye ummadda nimanka difaacaya weeye ummadda nimanka u khayr badnaa waa intaan ka ognahay naftooda dad iibsada weeye idan intaa waa intaa anagu ka ognahay khayr baana looga maqraati kacay gaaladaaba ku filan inay khayr umaqti kaceen gaaladii baa sheegaysa nimankaasi inay doonayeen kitaabka inay dabaqaan waddo daaragtood nabi maxamed ka dhacay wataan oon soo marin luuqluuq soo marin inba wataan waxay rabaan in casr alxajar ummadda u celiyaan waa maxay oy salafki u celiyaan dawla islaamiya oo daariya daba kitaabka abar qaatoon ogolayn xukm calmaani iyo dimuqraadi ay wataan gaalidaaba taskiye ugu filam ayagaa taskiyeenaya marka soomaali isagu eh, iska rafaadsan ama xoogo goofu lahaa intii loogu tegay laysyar qordoofay ama miday walaalo ahaayeen qarabo ahaayeenoo murtada madaxa laga qaado xanaaqsan warkii wax lagu dhisin mahaye ninkii aqoon leh ama awood leh ha keeno wixii markaasaa laga niqaashi hadduu saxan yahay dayagan qabanaynaa hadduu asagoo khaldayna waa loo naseexayn marka lakin baashan laska waday la qaybanayo tuhanka a la iska daayo wabilahi tawfiiq maraba eh, su-aashaas casirka markaynu maraynaan yar tilmaanay ninka mujaahidka hadduu khaldamo oo khalad diina ah uu galo oo mutaawil uu ku aha siduu nabiga oga dhaqmi baa loo dhaqmahaya khaladkii baa la baraarujin lagana beri noqon isagana hawshiisii iyo halgankiisii iyo qasadkiisii iyo diintiisii la duri maayo nabigu khaalid wuxuu sameeyey ba nabg sal slam allahuma inii abrau ilayka mima sanaca khaalid baa min khaalid lama dhihin ilaahu khaalid baan ka beri noqday nabigu ma dhihin mujaahidiintaan ka beri noqdayna ma dhihina falka uu sameeyey ee khaldanba ba ilahu beri ka ahibu xilkina waa loo sii daayey iyo muhiimaddii halgankiisana lama durin ruuxa musli muslimka ee mujaahidka ah muslimiinta kaleu la mid yahay waana ka xaq weyn ruuxu markuu khalad galo waxaanu ka beri noqonaynaa khaladkiisa sida malibaas marka ugu san ee loo arkay ina maslaxata baa looga beri noqon qasab ma aha siduu nabigu u istaagay inaan uhadalla shada qasab ma aha idan marka khaladkiisa laga beri noqdo haddana in khaladka la saxaa la isku dayay asagana hawshiisa loo daayo oo hawsha u wado laakiin waxaynu inagu wadno waxa haddaynu dhalaba nahay haddaynu culamo nahay haddaynu ducaad nahay haddaynu soomaali nahay waxaa weeye ruuxii qaldama in buun loo qaato kadibna camalkiisa oo dhan ba laga beri noqdo halgankiisii jihaadkiisii wanaaggiisii isla tuur qoriya qiiqii waa lasa tuura ummaddana laga keeno shacabkana laga laga yaaciyo fiqadana laga saxbiyo la rifo baalasha laga siiyo marka xoogow intiqaam bay taa u ekaanaysaa argoosi iyo dad ishay inay nahay markaa usan tanaafus xisbi iyo howlo kale u muuqan noocuu doonima ha noqdee dadka mujaahidiinta ah sidaa nabigu u saxeeha loo saxo halgankii iyo ummaddii iyo masiirka ummadda iyo qadiyaddii diin ahaydna ee socotayna yaan la dhaawicin wabilahi tawfiiq bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu kusoo jiray eh, kitaabkii asyaar sharciya fi islaaxi araaci waraciya waxaa inoo dambeeyey waxyaabaha looga baahan yahay ninka mas-uulka ah iyuu sheekhu soo sharxaayey waxaa inoo dambeeyey ruuxa inay wanaagsan tahay oo habboonta in laga helo dabacsanaan markii loo baahan yahay iyo adkaan iyo kakanaan markii loo baahan yahay haddii asagu labadaa sifa laga waayo in dadka ka hooseeya nuwaabtiisa ah ama uu xilka u dhiibayo sifadaa mid ka mida ah laga helo asna mid laga helo marka is dhamaystiraan isbuuxiyaan baa inoo dambeysay walihaadaa saa darteed buri sheekhu lamaa waliya abu bakar bakar markii talada uu qabtay wa cumar radia allahu tacaala canhuma saara waxay noqdeen kaamilayni laba dhammaystiran fil wilaayati xagga mas-uuliyadda iyo xilqaadidda maxaa yeelay nin kastaba waxaa laga helay <coughs> hawlihii loo baahnaa wactadala waxaa eh, barbardhig noqday ama ekaaday ama sinaaday minhumaa dhexdhexaad noqday maa kaana yunsabaani wixii loo nisbaynhayo loo aaninhayo fiihi dhexdiisa ilaa axadi arafayni fii xayaati nebi sal slam nin walba wixii markuu nabigu noolaa loo aanaynayay abubakar nin dabacsan oo raqiiq oo layin ah ayaa lagu ogaa fii xayaati moxamed sal ly slam cumar waxaa lagu ogaa nin adag oo kakan oo muxuu ahaaye shadiid ah fii diin illahi inuu yahay baa lagu tuhmi jiray fii xayaati muxamedin sala alla alay wasalam laakiin markuu nabigu dhintay nin walbaba xilka u qabtay oo mas-uuliya madaxweyne u noqday waxay noqdeen dad sidii laga filayay ka sarreeya oo ka qiimo badan bay noqdeen wactadala waxaa dhexdhexaad noqday oo sinaaday maa kaana yunsaba maa kaana yunsabaani fiihi ilaa axadi arafayn labada araf mid ka mid ah liin iyo shiddo fii xayaati nabi sal ly slam oo min liini axadihimaa midkood dabacsanaantiisa oo marka abubakar iyo wa alaakhari iyo kakale adki eh, adeygiisa iyo kakanaantiisa oo markaa cumar ah xataa qaala fiihima anabiyu sala allahu alayh ali wasalam ilaa uu nabigu uu ka yidhi abubakr iyo cumar iqtaduu ku dayda biladayn labadan ku dayda min bacdi aniga gadaasheeda ah abi bakrin wa cumar abi bakr iyo cumar ha lagu daydo maxaa yeele kamaal xagga sifaadkii khuluqiga ah iyo sifadii ruux uu ku mudanaya inuu wax maamulo ama islaamka hogaansho ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dhamaystiray wadahara waxaa muuqday min abi bakr sidiiq ka muuqday min shajaacati اlqalb qalbi muxuu aha geesinimada kaliya adayga fii qitaali ahli riddati la dagaalanka qolihii gaaloobay xilligu u dhintay iyo wagayrihim keyrkood min ala dagaalamo maabaa ka muuqday baraza uu habaaska kaga tegay baraza uu kaga reeyo wey ama hadda waaad maadaama hadda kenya la joogo uu ku shindheeyo wey ruux markaad reebto oo samrisaa la yihahdaa ayb ruuxaad tartamaysa markuu kaa samro oo usayn kaasoo rifi waayey ayaa barraza la waxaa ka muuqday waxa weeyaan awood iyo geesinimo iyo karti dadkaoo dhan ba ay kaga samreen calaa cumar cumar uu ku reebay waagi hore waxaa la tunsanaa inuu cumar ka adag yahay abubakar oo cumar kakan yahay oo hawsha la qabto waxaa la kala jeebiyo ragga laska dhacsho uu cumar ku fiican yahay laakiin muku nabi maxamed dintay salawatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa muuqatay nin cumar abubakar lamid ah inuusan jirinba oo dhan kastaba maxaa yeelay waagi hore muxuu liinka badan u muujinhayay nabigu sal ly slam hawsha u daynhaya laakiin hawsha asagu hadday qabsato nacadkiisa goosanhaya wey maabaa ka muuqday baraza uu ku reebay bihi asagaba calaa cumar uu kaga kor noqday wa saa'iri saxaabati iyo saxaabada intoodii kale radia allahu tacala canhum ajmaciin marka aada buu u adkaaday waakii hadda saxaabadu ay ka niqaashinayaan abuubakarow ee nabigu waa dhintay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh carabna badankeed qabaail qabiil kasta murtadiin baa laga helay madiinaanu ka cabsanayna in laskugu soo daato meeshu loo baxaba col baa fadhiya waxaad yeelaysaa dadka ta'liif ku samee dadka aanu kala reebno siyaasad aynu isticmaalno qaybna aynu seexinno qayb aynu sabaansabno qayb aynu seef oola tagno hawshan aada leedahay dhammaan carab imaa an yuslimuu jamiican wa imaa inay go-aan jooji baale tabartaa ma hayne oo adiga hadda seefta gilgilahayo tabar maxaad haysaa labadan ee maki iyo madiina beled aan ka ahayn oo ridow aysan gelin ma jiro marka waxaad yeelaysaa hawshaa tartiibi ta'alafi الnaasa calى اlislaam markaasuu abubakr wuxuu ihi calىa maada ata'alafhum bui calaa xadiiثin yuftara maxaan ummadda iskugu keenaa bu kusoo jeeda ma been iyo sheeke berley baan ku qanciyaa kitaabkii iyo sunadii waatana ballam kale nin garab mara buuhi seeftaa taqaana yani aad buu adkaaday aad buu adkaaday waxaa aada u sharxay mowqifkaasi fawaa'idda fiqiga ee usuuliga ku jirta alimaam isxaaq ashaatibi fi kitaab alictisaam wuxuu leeyahay laba masalo ayaa laga qaatay siirada abubakr sidiiq radia allahu tacaala canhu la dagaalankii qolihii murtadiinta iyo keyrkoodba laba laba laba masalo muhim jiddan awo in la fahmana waa munaasab wey wuxuu ihi masalada koowaad waxaa laga qaatay ninka mas-uulka ah iyo ninka imaamka iyo awoodda iyo jamaacada dagaalamaysay inaysan ku qancin ilaa ay diinta ku celiso meeshuu nabigu ku ogaa sal l slam shay kasta ilaa uu ku noqdo majaaridiis shay kastaba inuu ku noqdo meeshu lagu talagalay wax kastaba halkiisa uu taga maayo la joojin maya xabad abubakar wuxuu ihi anu waan dagaalamaya ilaa ay ii dhiibaan dabarkii u yaraa nabiga isiin jireen wallahi low manacuunii ciqaalan kaanuu yu-adduuna ilaa rasuuli illahi laqaataltuhum calaa mancihi seeto ama dabar nabiga ay zakawaadka ugu xidhi jireen oo rutiga ugu seetayn jireen hadday diidaan buu la dagaalamaya wuxuu yihi arrin kasta ilaa meesheeda ay ku noqoto oo hawsha nabigu siduu ogaa ay noqoto xabadoo joojin mahaya buuri idan in la dagaalamo oo diinta la raadiyo oo dadka ka baxay lasoo dabaalo iqaamatu diinkuna uu noqdo shay kastaba araaska ha ku noqdoba horta waa asal laga faa'idaystay oo waxaa laga kari waayo waa nimankan hadda zakada diida inaga daa way tukan hayaan way sooma hayaan way salaada hayaan way xajin hayaan inoo daa kuwan midda labaad dagaal bay naguma hayaan bay yidhahdeen niman hadda haya oo islaamkii weerar haya ma aha waa nimanan soo taga anagu zakawaadka aan madiine geyn jiray ee nabi maxamed u geyn jiray bixin mayna hadda haddaanu bixinayna annagaa isku ceshanayna la zake laakiin abubakar loo geeyo oo muslimiinka loo qaybiyo tabar ooma hayna anagu wixii kaloo naga baahataan weydiiye nimankan ay dheen saxaabadu kulligood naga daayay abubakar wuxuu hi hawshaa socon mayso shay kastaba inuu ku noqdo xataa yarjaca kula fiqaarin ilaa mawdicihi bu xubin kasta ilaa meeshiis ku noqdo waa asal laga faa'idaystay bu asalka labaad ee laga faa'idaystay abubakar qisadiisa iyo siiratu saxaaba fi lmurtadiin waalmaaniciin waxa weeye in aan la texgelinin xaggana aan loo aabayeelin nafta iyo maalka ku halaagsamahaya fii mutaalabati iqaamati اdiin diinta in la ogo shay kasta meeshii lagu celihayo lagu celiyo midhaha iyo lacagta aad ku bixinayso bimacnaa markaa shay dalbayso laabudda sheekh taman baad bixinaysa rag baa go-ahay maqaawir iyo akaabir iyo saxaabo iyo ahlu badri wabaacat ridwan baa meesha ku le-anhaya marka waxaa kaloo laga qaatay buu i siradiisa in fi sabiili اdifaac can اdiin wa fi sabiili iqaamat اdiin wa nasbi shacaair sharaaci اlislaam dariiqaas waddo kastoo loo marayo in lamar in la marayo oon la eegeyna anfusta halaagsami iyo amwaasha marka ma tixgelin quradii baa ku dhamaatay shuhadoo dhan baa ku tegey raggi u badnaa ee saxaaba u awood badnaa baa ku tegay xuruub ridda marka loo bixi maayo ummaddu hadday dhammaato eber noqoto laakiin fii sabiili اdifaaci can اlxaq loo bixi maayo buu leey wa hada abubakr sidiiq wasaxaaba waa la dhamaaday hal dhamaadaan lena maa lagu dhamaaday calaa bailin baa lagu dhama calaa xaq haddii baail lagu dhamaaday balaayo wey hala toobadkeeno masaajidan hala galo dhurtayda hala galo hala daroob doono ilahi ha loo toobadkeeno laakiin haddii wado saxiixa lagu dhamaaday iyo gaal iska dhicin iyo murtadiin iyo jawaasis in la gumaado lagana hortago mashruuca reer galbeed ee ku aadan gaalaysiinta muslimiinta khaasatan kuwa taagta darana afrikaanka hawsha haddii lagu dhammaado khayr baa lagu dhamaada lagu socdo wain khiftum caylatan fasawfa yugniikum allahu min fadli hawshu waa sidaas labada asal baa laga faa'iday buu leey marka weligeedna haddaan eh, iyadoo wuxuu ihi mashaaric loo bandhiga abubakar in dadka lasoo dumo in laho lastarteebiyo in la daadsho ay fiican tahay oo usuul ay leedahay buu ihi haddana madhab abubakr sidiiq ayaa ka fiicnaa sidaa darti bay saxaabada ugu waafaqeen wa huwa saxiix buu leh hada huwa ayib marka hawshu waa inay sidaa ay ku socoto salaaba fi diin illahi subxaana wa tacaala baa loo baahan yahay horta isku hubsa ahlaanta calaa xaq dariiq fiican ma qaadaysaa nacam famut calayhi marka thaman inaad bixiso baahid ah aad bixiso waad ku qasban tahay sheekh qasab wey markaa shay qiimo badan raadinayso rag qiimo badan iyo hanti iyo xoolo iyo waxbaa kaaga baabaahay hawlaha halgankae jihaadkaa sidiisaba sidaas ah carabtu way taqaanay xataa marka sharaf iyo shay qiimo badan la raadinhayo inaan la dhowri karin ilaa dhiig ku daato laa yaslamu sharafu rafiicu min alada xataa yuraaqa calaa jawaanibihi damu bay leeyihiin shayga sharafta qiimaha badan ma nabadgalo oo in la weeraro ama la dulmiyo ama lagu gumaysto ka badbaadi maysid ilaa shaygaa sharafta harriisu dhiig ku daato xataa yuraaqa calaa jawaanibihi damu rag difaaco ku dhinta in la helo haddii kale baashu tartiib baan iska haynhayaayo iyadoo sidaas suuban bay joogaysaa oo caalam cad baa annaga noo taagan oo shimbir cadoo qoliyaan sii daynayna hawlahaas masaakiinta lagu siraa masaakiinta ayaa lagu siraa ayib <clears throat> sheekhu marka wuxu uhi wain kaanat alxaajatu fi lwilaayati ila alamanati ashad qudima alamiinu mila xifdi اlamwaali wa naxwiha wuxuu ihi sheekhu wain kaanat alxaaja dadki waxaan maraynaa ninba eh, ninku ka mutay xilka in loo dhiibaynu doonaynay tiibuu sheeku ka hadlay wuxuuna yidhi wain kaanat alxaajatu fi lwilaaya baahida la qabe ee loo qabo xilka iyo jagada la qabanaya hadday tahaybu ila alamaanati ashad ammaanaan u baahannahay nin aamin ah oon waxba isdaba maraynin oon khaa aan ahayn oo musuq maasuq aqoonin oon corruption ku fiicnayn kiitikodhogana aan qaadanaynin baanu aad iy aad ugu baahannahay matalan qudima alamiin ninka aaminkaan hawsha u dhibayna meeshan waa maxay waa wasaaraddii maaliyadda tan maxay ahayd tii ganacsiga wey wasaaraddan maxay wasaaradda soo ururinta dhaqaalaha jibaayaadka iyo sicaadat lamwaal haye tan waa maxay waa n xilkii kaasheernimada loo baahan yahay nin aamin ah oon shilin dhunsayni baan u baahan nahay khamarji indhacadoo wax kala tuurahaya oo ummaddiiba ebrinhaya oo haamaano af ka weynaaday oo afar jeebla ah oo dawladda hore ay soo kharibtay u dhawaan mayno ayib qudima alamiin mila xifd amwaal wanaxwiha xoolaha in la ilaaliyo la dhowra nin ku fiican baynu udhiibanay wi lamid a ah. ayb kaas war la garta fa ama istikraajuha wa xifduha in xoolihii lasoo saaro oo shacabka laga keeno oo lasoo bixiyo lasoo ururiyo xaggana la ilaaliyo falaa budda fiihi min quwatin wa amaana taasi xifdu lamwaal amiinu baan oga baahana ilan wix rag baa soo diyaarin waa laguu keeni xaji wey hebel aan kugu imano la sii fadhi halka adugu khasnada iyo qariirka kusii hay maalinkaan u baahano xoogo waa keeg laakiin marka loo baahda nin soo ururiya oo ummadda ka keena waxaan u baahannahay nin qawi xaggana aamin ah qawi fi istikraaj alamwaal min ashacb walmujtamac amiin bacda istikhlaasihi aan sii dhumanaynin ayib muxuu way hadday noqoto hawshii cigaal shidaad naa iga tiro igu tir waxba socon maayo had in soo ururiy xaggana alam sii siiyo waxba inoo tari maysa taas falaa budda fiihi fi listikraaj walxifdi waxaa loo baahan yahay min quwatin awood iyo mxuah karti iyo wa amaanatin E muxuu ayaa aaminnimo aan khayaano lahayn fa yuwalla calayha amwaasha waxaa loo dhiibi oo istikhraajkeeda fa yuwalla calaa istikhraaji alamwaali wa xifdiha waxaa loo dhiibi shaadun mas-uul shaadiga waa inaga soo marray muqadimada sheekh wuxuu oga jeeda kusoo sharxnay qawiyun xoog badan yastakriju lamwaala xoolaha kusoo baxo kula soo baxo kusoo saara biquwati awooddiisa nin daciif ah oon laba shilin isku xirkanin baa jira nin kartil oo awood le laakiin xoolihii soo jamcin oo ummadii kasoo ururnay xuquuqdii ayaa jirta ayaa jira iyo waa katibun amiin nin kaatibo karaan oo aamin ah oo wixii loo dhiibay shilan nin baa xisaabtas kugu kaa dhufana maogta ayb meesha ahayd muxuu ahaayey inuu soo ururiyey laba malyan bu sifir baabi-in ama laba sifir laba boqol oo kun buu kaaga dhigi musiibo wey rasiidkuus daba marin ninka noocaasa waa la iska ilaali yaxfaduhaa xifdiya bikhibratihi wa amaanatihi nin khibradiisa xoolihii ku ilaaliya iyo daacadnimadiisa iyo khayaana la-aantiisaba in u baahan tahay wakadalika sidoo kale fii imaarati alxarb idaa umira alamiiru bimushaawarati ahli cilmi jamaca wadiini jamaca bayna almaslaxatayn aw jamaca bayna almaslaxatayn sidoo kale waxaa weeyaan haddaynu helay nin qawi aamin ah xilkaasaan udhiibayna laakiin waxaynu weynayn nin qawi ah, xaggana aamin ah ayib waxaan leenahay qawigu xoolaha soo ururi waxaan daba dhigaynaa markaas ninka qawiga ahaan xoolaha soo rudha nin karaani ah oo aamin ah oo as waxba aan isdaba marinayn ninba nin baanu daba dhigaynaa way iskada hayaan sidii khaalid loo daba dhigay muxuu ahaay abubakr sidiiq ayib abaa cubaydna loo daba dhigay cumar bn khataab ayaan muxuu ahaaye ninka qawiga ah ka faa'idaysanaynaa awooddiisa iyo kafaa'adiisa iyo kartidiisa xooga khayaanada looga baqahayana nin aamin oo farta afka dagdiisa aan ku qaniinaynin waxbana aan khaain udhiibayna marka ayagu ilfuur hasku noqdeen ayagu maaragta hasku ilfuur ayaga u taalla tay taas waa mid waxaanu u baahanay marka nin amiir ah oo kale oo dagaalka hogaamiya aqoon badan ma laha matalan oo diineed diin iyo alla kacabsi badan kuma ogin laakiin waa nin malatari caskari ah oo sida wax loo kala jabay aada u yaqaan haddii talada iyo xilka loogu dhiibo amiir adaa ciidanka ka bishar inaad la tashato culummada iyo ahludiinka way fiican tahay bsheekhu waa muhim jiddan wuxuu wakadalika ida e, fii imaarat alxarb idaa umira alamiiru amiirka haddii shaqada loogu dhigayo xilka talada bimushaawarati ulilcilmi waddiin inuu la tashado bishar inuu la tashado culummada iyo ahludiinka uu la tashado jumica waxaa markaa la jamciya bayn almaslaxatayn ama jamaca almuwalli ninka amiirka nin ka dhigay e, hawsha u dhiibay labadii maslaxba waa isku daray alquwa iyo w muxuu ahay walamaan diiniya labadaba waa la helay ninka waa nin malatr hawsha jebi baan le raggan kala tuur biixida ka quwax ragga la kari waayey wadada ku soo rid ilaa dhadigaadaana ha ka hadhin sidaaduba xooga khaطa'a iyo gafka iyo surmaseegtada iyo kacaakufkana wadaadaha kaaga filan halkaa ka toosi sida yeel halkaa ku soco kuwan maanta in laya istahlamse waan daayaa baladu adugu eh, khibrada caskariga ku fiiri kuwan kan oo lama daayo waa la gumaadaa kuwan oo kale shacabkaa ku cabsan fuligaa ku quf geesigii geeska taagaya baa ku jabi kuwan oo kale waa la jabiyaa anagu baajuuriga anaga wuxuu sheegay in lasii daayo baajuuriga ayagu wuxuu sheegay in kuwan lasii daayo bas jumaca bayn almaslaxatayn sax wey ruuxa hadduu asagoo kaamil fii nafsihi war la garta wey hadduusan kaamil ahayn nukamiluhu bikayrihi yani fiqiga sheekha u fiirso muhim jiddan wey ayib وhkda في saaئr اwilaayaati wilaayaatka intooda kale un hawshasa ku socon إdaa lam tatima اmaslaxatu maslaxadu hadday dhammaystirmi weydo birajuli waaxidi jumica bayna cadadin soo war kooban ma ah xilka hadduu hal nin uusan ku fillayn afar baan iskugu geynayna waxaan leenahay jagada hebl ah hebel iyo hebel iyo hebel baa isla haya ayb awoodda usar hebel baa le hebellow qarkuu la haystaa intii hawsha isla maamula ka go-aanayda wada gaarin ma soo bixi karo maxaa yele waxaan rabnaa najmac bayna almasaalix caana idaadii maxaa la caqli reead waa la bay dhahan soomaalida qaarkood qolyaha idaha aan caana lahayn dhaqda wey meelaha iduhu ka caana badan yihin baa jirte marka waxay dhahen caana idaad iyo caqli rageedba waa la urushaa iduhu haddaad tiraada nin baan lax ka soorahaya waxba u tari mayso carab carab dhaq xataa ka heli maayo killigaa shaaha ma cadayso idaha qaarkood idaha laakiin ayagoo bari jooga waxaan umaynaya inay wax kalaba ma dhaqdaan ba la yidhi qolyaha iyaga iyagu <clears throat> ayib almuhim iduhu marka haddaa intaad soo qabato meeshan dhil aad dhigtooda ku dhabqiso kolba laxagka soorida ku dar ood boqol laxaad ama labaatan soddon iskugu geyso dhilku buxsamhay ayib laakiin haddaad tirahdo ma tiiban ruuxa la siiyo dadkaa beerqawi waad ku ridi beerqawi gaajun bay ka qaadahayaan ayib caqiga rageenna haddii la urur shuuradu maxad haysaa saasay ila tahay aduguna siday ila tahay aduguna qaabkaasay ila tahay maxaad saa u tiri saas saasaan ururi qolyo reer macalina waxay dhahen xaajo waa la dugsiyaa baasha xaajo la yihahdo waa la dugsiyaa meel baa la galaa qol oo ragga loo ciidan baa loo wareejiyaa wey garaangar rag baa loo fadhiisiyaa haddaad laakiin meel daleed oo dabayshu kugu dhaco keliga xagga ay kugu wareega ad tira waan ka talinhaya waxba socon ma idhah xaajo waa in la dugsiyo bimacana rag loo fadhiisiyo oo guri loo gangimo wey marka go-aan baa soo baxay muhiimaddu waxaa weeye haddaan nin mas-uuloo qiimo badanoo hawsha asagu qabta oo ku filan weyno waynu isku kabaynaa ceelka geela marka la shubahayo ceelku dheer yahay halni markuu shubayo maxaa la sameeya hadi nin ishaa la fadhiisiyaa oo gudaha la geliyaa ninna ceelka bartankiisu meel intuu lugaha la galo yuu istaagaa oo ninkaasu kasoo tabiyaa dhiilka nina barnaanka yaru taaganayo darka ku shubahaya iyo qabaalkii halkaas waa ku jabinaya biyaha waan isku dhamaystiraynaa waan isku dhamaystirayna falaa budda waxaa laga maarmanayo sheekhu min tarjiixi اlaslaxi ninka u suubaday u haboon in isaga la hormariyo ayib waa qasab buuri ninka hawshan u qalma inaan u dhiibno waa mid ayib haddii ay suurogeli weydo aw tacabud lmuwalla ragga xilka loo dhiba inay tiroobaan labada mid bay noqon nin aslaxoo kaamil ah oo hawsha asaga u qalma inaan u dhiibna waa war la garto oo ku filan inta kalena ay shacab iyo noqdaan mustamiciin alkiraam ayib hadday suurogeli weydo oo aslax la waayo oo rag kulli hafanhaaf ay noqdaan nus nus nin walbaba waxaan leeay nuskan isku buuxi mid kale kusii buuxi nin dhamaystiran baa ka soo baxay nin dhamaystiran ayaa ka baxay idaa lam taqac haddaysan dhicin wey markaan aan dadka shaqada loo dhiiba aan tiro ka dhigaynoon badinayno idaa lam taqac ilkifaayatu biwaxidin taamin hal ruuxoo dhamaystiran hadduu hawsha ku filaan waayo oo nuweyno markaasaynu dadka badinaynaa wa yuqadamu waxaa la hormarin fi wilaayati alqadaai xilka qaadinimada iyo xukunka alaclamu waa la hormarin ninka u aqoon badan muslimiinta alarwac u xalaal miirabsan alakfa u awood badan wa aclam fi masaa'il diin waa arwax xagga shubahaadka iyo shahawaadka so oo iskaga ilaaliya amiin cadli a ah weye maca alcilm alakfa waa xagga kartida karti iyo daacadnimo iyo aqoon intuu isku darsaday waa nin hufan oon dhacdhac looga baqaynin dayin ah mutadayin multazim waa caalim waa kuf bimacnaa u qalmo awood la wey alquwa intaas markaynu helo baan qaado ka dhigaynaa war cadaaday wey fain kaana axadumaa laba ina xilka loo barantaysiiyey ama meesha la keenay ama la helay hadday mid uu yahay midkood aclama mid ka aqoon badan midka kale walaakharu ka labaadna arwaca uu yahay qudima waxaa la hormarin fii ma qad yadharu xukmuhu masaa-ilka xukumkooda iska muuqdee waadixa ah wayukhaafu yukhaafu fiihi lhawa laga baqayo ruuxu inuu marka hawiish hawa ay qaado alarwacu waa la hormarinhaya fiqig u fiirso ibnu taymiya ma ogta hadii wax loo dhiibi lahaa ummaddan fiican buu kala hagi lahaa lakin waxaa weyaan liskuma ogola baasha <clears throat> bur baa lagu lafabixiyay asagoo xidhan oo xabsi ku jiro dhintay raxmat ullahi tacaala caleyh dalama fajaraa xidheen iyo fasaqaa kale iyo mubtadiciin <clears throat> marka wuxuu hi haddii meeshaan eegeynaa meesha qabaha aynu ka rabno baynu eegeynaa waxaan u baahannahay matalan meeshaan meel shubahaad badan oo shahawaad badan weeye oo faara qabiil iyo qowmiyad iyo casabiyad oo xoola kala dhacay ilma adeersi iyo balaya ku badan la jiifiyaana banaanta ku badan meesha nin qaadi ah oo diinta wax ka yaqaan laakiin aclam aan ahayn laakiin mutadayina oo warica oo xaal miirad ah oo walaalkii iyo adeerkii iyo shisheeyaha iyo cadowga u siman baan u dhiibaynaa qaadiga musiibada faqiiha ah ee indhaha cad ee diintaas o dhan ba la afwareegay laakiin baasha xag ka tuurahay u dhiibi mayna shaqada iyada maxaa yeele waaqicaan taagana waaqi tara wey soomaaliya kale matalan soddon sana aynu is cunayn mid baa beer iga qabsaday iyo mid baa guri laga baxshay iyo mid baa mid dilay iyo hawlahenu waa carakawaa mararka qaarkood wilaayaadka iyo degmooyinka iyo tuulooyinkaynu qudaada ka noqonayno waxaan u baahan nahay nin daacada oon xisaabtan fahmayninba ilma adeer baana ilma adeer baan maxaa oga jeedaa soo muslim ma tihin mid taagan baan u yaankansanayna in ayaa tahay ina xuseen baa la yihahdaa ina ay ma aqaan wax ka dambeey ku noocaasa u baahna laakin diintana garan haya soomaalina u siman tahay cidna aan kala xigsanayn ninka faqiiha caalimka ah laakiin baasha yaqaan shisheeye sokeeya la kala xigta iyo xigaalo ilma adeer hawlaha ninka akrinaya maxaa u yarkaadi xil noo qaban maysid orod jihaadka kaasa kora tag iska dhex ragga maxaa yeele waxaa badan midkaasi inuu yaalla jifyaano banaan fiqi kama jahna tago tolka iyo kabta dhexda lagaga jira hawlahaasaan ka baqaynaa sheekh uu ku sheeg uu yuri markaasi fain kaana axadumaa aclama wاlaakharu arwaca ay adyan wey adyan waalzamu mutadayin qudima waxaa la hormarin fi ma qad yadharu xukmuhu masaa'ilka iyo qadaha xukumku iska cad yahay ee ninku uusan u baahnayn tarjiix iyo ijtihaad xoog badan u bahnayn iska waadixa ayib oo yukhaafu laga baqaya fiihi dhexdiisa laga biqa alhawa ayib nafta inaad raacdo iyo shaydaan hawa nafsi inaad raacdo waxaynu hormarina xilkaa u dhibayna alarwacu ninka waric ee xalaal miiradka ah ee daacadda ah war la garta wey kii aclamkaa ah ee faqiiha musiibada ka dhacday aw asagu halaaga ahaa wa fii ma yadiqu xukmuhu masaa'ilka xukumkoodu qarsoon yahay ayib oo yukhaafu laga baqaya fiihi dhexdiisa alshtibaahu inay masaail isdhex oo isku darmadaan oo xaqii baatil la kala garan waayo oo shay xaqa baail laga dhigo shay sunana bidca laga dhigo bidcana suna laga dhigo anu ka baqayno waxaynu u dhibanay xilka alaclamu daye war caddaday wey matalan waxaan dhaynaa laba qaadi baa tiin xilka adigan aclamka faqiiha ah iyo ninka arwaca ah, xilka wada haysaan degmada heblaaye ah hebel iyo hebel baa qaadi ka ah ayib masaa'ilka u baahan marka fiqi iyo tandiir iyo tafsiil iyo baxdi qayima u baahan waxaan leenahay aday kuu taallaa